بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabihi أجمaعين أما بعد waxaan filayaa waa fadhigii saddexaad ee nuxurkiisu uu yahay shiicadu maxay tahay maxay rumaysan tahay maxaad ka taqaan labadii fadhi ee hore waxaynu kaga soo hadalnay shan arrimood oo mabaadi'da caqadiga ee diin ahaan ay u rumaysan yihiin ka mid a in shaa allahu tacaala caawa iyo habeen dambe hal mid baynu ka hadli doonaa caawa bilaabaynaa habeen dambena in shaa allahu aan rajaynaya aan dhammaystiri karno waa waxaa ugu muhiimsan diinta shiicada cidday dooniba ha ahaadaan kooxday dooniba ha noqdaan waa mabda'a asaasiga iyo arkaanta diinta shiicada ugu weyn weeye isaga la-aantiina ay ummadda muslimka oo dhan kala tageen waa waxay caqaa'idkooda kale oo dhan asaaska u ahay ku salaysan tahay hadday dad meel waxay ka rumaysan yihiin tahay hadday adduun iyo aakharo wax ka rumaysan yihiin hadday diin iyo wax iyo ambiya wax ka rumaysan yihiin dhammaan mabaadi'du qodobka aynu caawa ka hadli doono insha allahu habeen dambana aan dhammaystirayno ayaa asaas ah oo mas'alada la yidhaahda imaamada iyo a'immada imaam iyo a'immadu waa asalka asaaska ah ay haa sheekada iyo caqiidada iyo diyaanada iyo diinta shiicadu halkay ku wareegteen lafdhabarta uu ahaa mudubdhaxaadka wax weeye wax kasta hadday ka hadlayaanna iyadaas ay ka bilaabataa iyadayna aakhirka kusoo horsataa ee kusoo noqotaa inta iyada ay wax ka qoreen ama waxay u sameeyeen mid lamidihi ma jirto xataa tawxiidka ilaahay la mid maaha saa darteed inshaa allahu tacaalaa mar waxaan ka hadli doonaa imaamadan maxaa looga jeedaa darajo intee leeg bay diin ahaan iyaga agtooda ka leedahay maxay ka yidhaahdeen waxaan ka hadli doonaa qofkii diida muxuu yahay xukunkiisa ama iyaga ha noqdo ama qof kale ha noqdo ama kaba shakiya waxaan ka hadli doonaa aimadaasi ma qaldami karaan mise ma qaldami karaan khalad iyo halmaan ka suuragalba aimadu qeybka ma og yihiin aimadooda iyo ambiyada ilaahay iyo rususha yaa fadli badan aimadoodu waxma ma xalaaleeyaan wax ma xaaraantinimeeyaan ma ilaahay baa la baryaa mise aimadaa la baryaa wa wacyo aimada ay sheegayaan insha allahu sagaalkaa qodob baan maanta waa ka dhihi caawa waxa ka dhihi doonaa saan horay u sheegayna iyagu waxay yidhaahdeen ee kutubtooda ku qoreen baan soo guurin doonaa si aanay u dhihin oo aan loo dhihin dad kalaa ka sheegay iyagu inay dhaheen ma la hubaayo amaana iyagu dhihin oo la nabayaa iyo saan loo dhihin sidii habeenadii horeba erayaday dheheen iyo kutubtaay ku dhaheen baan soo guurin doonaa qowlka koowaad masalada imaamadu waa muslimka diin iyo dunyaba yaa hoggaan u awey yaa maamulka iskale yaa talada laga qaataa yaa diinta wuxuu ka dhahaba looga dambeeyaa taas baa imaamada looga jeedaa qofka u horreeyay qadiyadan bilaabay ninkii aynu horey usoo sheegnay cabdillaahi ibni saba buu ahaa sidaa ay iyagu qireen sidaas ahlu sunnuhu yidhaahdeen ma aha sida kutubta shiicadu ay qirtay weeye waxay leeyihiin imaamyadaas cid kasta oon ahayn beri in laga noqdo weeye walidaaliku wuxuu leeyahay kutub badan oo kuwooda alkashi kitaabkiisa rijaalu lkashi sabxada boqol iyo sideed iyo boqol iyo sagaal kow alqumi kitaabkiisa almaqaalat walfiraq sabxada labaatanaadna laba dheh annuubakti kitaabkiisa firaqu shiica safxada labaatan iyo labaadna sad afar dheh saddex dheh baan leeyahay ninka la yihahda axmed ibni xamdan iraazi oo itnaa cashiriyahna ismaaciiliye ah kitaabkiisa uu leeyahay aziinatu fi lkalimaati alislaamiya la yidhaahdo safxada saddex boqol iyo shan dheh intaasoo iyaga ah waxay wada leeyihiin dhammaantood cabdullaahi ibni saba kaana awala man ashhara alqawla bifardi imaamati caliyin waadhara albaraa'ata min acdaa'ih wa kaashafa mukhaalifiihi wa kafarahum isagaa ugu horreeyey qof bilaaba inuu yidhaahdo cali imaam buu ahaa waajib ay tahay in la raaco keligii cid allaale ciddii kaloo dhan oo abubakar iyo cumar kow ka yihiin inta raacsan in beri laga noqdo oo isku diin mani in la yidhaahdo oo naar iyo cadaab loo xukumana isagaa muujiyey oo banaanka oga soo baxay isagaa arrintaa wejiga ka saaray dadkii aan iyaga raacsanayn inay gaalo wada yihiinna u wada caddeeyey mukhaali fiihi wa kafarahu intooda afartaa kutubta ah oo kutubu shiica intaa u akirayaan waxaa labada qirayaan isla afartoodii meelihii aan sheegnay asalka arrintaa ibnu isaba uu u yidhi islaamnimaduu sheegtay diyaana alyahuudiyu ka soo jeeday waxayna rumaysnaayeen caqiide ahaan haddii uu muuse dhintay calayhi salaam inuu u dardaarmay yuushac ibni nuun saa darteed nebi maxamed hadduu dhintay booskii yuushac ibnu nuun muuse u joogay cali buu u dardaarmay halkaasay ka socotaay oo diintii laga soo baxay wixii lagu rumaysnaa baa halkan lagu dabaqay halkana saasaa lagu dabaqay waa sidii kiristanku saddexdan ay ku soo gashay waay kiristanku markay islaameen nimankii labada ilaahee khayrka iyo sharka rumaysnaa baa waxay damceen ilaahii kiristanku rumaysnaa waagaas iyo labadoodii in la isku daro saddexda labadan iyo halkan la taabtaa laga dhigay marka saddex isku hala hal lagu daray hal lagu daray hal waxay la mid tahay hal waa xisaabta siay u socota aan la aqoonin madaba caqiidadii uu xagga kala yimid buu iyagiina ku dabaqay waxayna qireen isagaa ugu horreeyey xaggaa inuu ka soo xigtayna waa la filayaa oo uu daliilka xaggaas kala yimid intaasay yidhaahdeen markii ay sii qaxeen imaamadu xalki maxay la mid tahay waxay sheegi waayeen magaca maahane imaam iyo nabi wax u dhexeeya hebel waa imaam cali waa imaam nebi maxamedna waa nabi iyo rasuul magaca nabi iyo rasuula maahane wax nuxuro u dhexeeya way sheegi waayeen inaynan haynin wax udhaxeeyo ay ku kala duwan yihiinna way qeexeene maanay qarin iyaga laftoodaa sheegay usuululkaafi oo kitaabka muqadaska ee booska qur-aanka iyaga u jooga juska koowaad laba boqol labaatan iyo toddoba wuxuu ku qoray sida soo socota baabu ana alimaamata min allahi caza wajal machuudu min waaxidin ilaa waaxid baabkan wuxuu caddaynayaa imaamnimada alla xaggiisay ka soo degtaay ay ka timaadaa oo hal qof baa noqdo qofkiina qofku ay uga sii guurtaa mar kale wuxuu leeyahay isla kitaabka juska koowaad laba boqol siddeetan iyo lix baabu maa nasa allahu caza wajalla warasuuluhu cala ala'immati waaxidan fawaaxidan baabkan waxaan ku caddaynaynaa alla iyo rasuulkiisuba inay nas waxay ku sheegeen imaamyada mid mid isdaba jooga inay u caddeeyeen waxaa yimid kaasi qarnigii saddexaad buu ahaa bahasha waa la samayn jiray marka beenta waa la alifaa waa la sameeyaa ibn baba way rays اmuxadiثiina wa shaykh الsaduq ayaa wuxuu yimi fi اqarn الraabic kitaab wuxuu leeyahay caqaa'id الsaduq sabxada boqol iyo lixaad markuu ka hadlayey wuxuu ka hadlayey maxay rumaysan yihiin wuxuu yactaqiduuna biأna likuli nabiyi wasiya awsaa ilayhi bimri illaahi tacaala nabi walba ninuu u dardaa loo dardaarmay buu leeyahayo alla xaggiisa looga dardaarmay inuu isaga ku wareejiyo kadib wuxuu sheegay ambiyada ilaahay soo diri jiray iyo inta loo dardaarmi jiray wuxuu leeyahay tira ahaan mi-atu alfi wasiyin boqol kun bay ahaayeen iyo wa arbacatun wa cashruuna alfa wasiyin boqol labaatan iyo afar kun bay ahaayeen waa cadadkii ambiyada xadiisku ku sheegtay kadib waxaa yimid qarnigii kow iyo tobnaad labiyo tobnaad horaantiisii ninka la yidhaha maxamed baaqir ilmajlisi oo dowladii shaahiyada mufti u ahay oo kun hal boqol koo iyo tobanka hijiradii dhintay oo iskana kitaab boqol mujalladoo bixaarul anwaar la yidhaahdo juska soddon iyo sagaalaad saddex boqol afartan iyo laba beed bogga wuxuu ku leeyahay ina caliyun aakhiru lawsiyaay inta loo dardaarmaya cali baa ugu dambeeyey cid ka dambayso imaamnimo loo dardaarmay ma jirto oo kuwan ka dambeeya kow iyo tobanka ee sheegtaanna hadalkaa waxaa ka muuqata iyaga looma dardaarmin xilli dhexdaa waxaa yimid nin almiqdaadi alxilli la yidhaahdo oo aimadooda kamid oo dhintay sideed boqol iyo kow iyo labaatan hijiradu markay ahayd wuxuu qoray kitaab la yidhahda annaafic yowma alxashri sharxu lbaadi alxaadi cashar kitaab la yihahda bejka afartan iyo toddobaad markuu marayey miqdaad ibn cabdillaahi sayuuri alxilli kitaabka iiraan baa lagu daawacay sanadku markuu ahaa kun saddex boqol iyo labaatan hijirada kitaabkaa lagu daawacay bejka afar iyo afartan iyo toddobaad wuxuu ku leeyahay qofka imaamada mudanaya laabudda an yakuuna shaksan machuda min allahi tacaala warasuulihi laa ayu shaksin itafaq qofkii xil qabta uun maahee oo qof ay alle iyo rasuulkiisu magacaabeen ayb dhowr boqoloo sano imaamyada imanaya yaa magacaabay goormu waxyuu soo degay yuu ku soo degay rasuulka xilligaa joogay waaya lama yaqaan hadalkaa mar labaad majlisi wuxuu leeyahay fii bixaari اanwaar nabi iyo imaam maxay ku kala duwan yihiin buu isweydiiyey su-aal wuxuu keenaya haddaan nidhi imaamka ilaahay baa magacaabay nabigana ilaahay baa magacaabay haddaan nidi imaamku wuxuu yidhaahdaa xagga alluu ka yimid nabiguna xagga alluu ka yimid waxaa badan intuu tiri wuxuu leeyahay haddaba maxay ku kala yihiin nabi iyo eh, imaam maxay kala yihiin maxaa u dhexeeya maxay u duwan yihin wuxuu leeyahay ina stinbaat alfarqi bayna alnabiyi walimaami min tilka alahbaar laa yakluu min ishkaal inaan kala soo baxno axaadiidta aan tirinay wuu leeyahay kuwooda ah waxay ku kala duwan yihiin nabi iyo imaam inaan kala soo baxno waxaasay ku kala duwan yihiin arrin mushkilad awey ah wax la taaban karoon ku kala saarno ma laha mar labaad wuxuu leeyahay isla kitaabkiisa bixaar alanwaar waa juska labaatan iyo lixaad safxada sideed ee laba hadalkii hore ee kan soo socdaba walaa nacrifu jihatan aimadii ka hadlayaa walaa nacrifu jihatan licadami itisaafihim binubuwa ilaa ricaayata khaatami اlanbiyaa walaa tasilu cuquulunaa farqa bayna الnubuwati wاlimaama wax all waxaan loogu magacaabaynin oon loo dhahaynin a'immadan waa nabiyaal garan mayna oon ahayn nabi maxamed sharaftiisa iyo magiciisaa la ilaalinayaa keliya cuquusha yadu ma garan karta buu yihi wax kay ku kala duwan yihiin nabi iyo imaam wax ay ku kala duwan yihiin caqliga iyagu ma garan karo haddaba aimadoodii waxay si badheeroo cad u yidhaahdeen waxay weriyeen ee qoreenna uu tusayaa imaam iyo nabi waa isku mid magac baan u kala duunay dee laba isku mid shaaha ah. haddaad biyo iyo caano u kala bixaysa laakiin shaah uu yahay magac dee waxma bedelo magacu waxma bedelo haddii aad idaalkaa hore kow iyo hal haddaad dhahdo laba luqadood u kala sheegtana wax nuxura ma laha marka u fiirsada waxay ka rumaysan imaamku imaam baa loo bixiyey waa nabi halkan saasa inay yidhaahdeen laakiin waxaa inoo iman doonta iyagoo leh nabiga xataa uu ka sarreeya nabiga rasuul muxuu yahay kii dhulka hoose joogay sow ma aha imaamkaa ka sarreeya laakiin de markii qofka jiran la daweynayo dawada mahal war baa la siiyaa mise in yar in yar iyo kuuro kuuro yar baa loo qoraa adigii masaakiintii dadkii caamada ahaa marka hore imaamadu inay hoosaysaa loo sheegi markay ka dhaadhacdo inay nubuwada la siman tahay baa loo sheegi markuu taana liqo oo kininkaasina ku tago imaamadu inay sarraysaan loo sheegi marka oo ambiyada ka sarrayso intaa markay ku tagto imaam iyo ilaah waxba inayna kala hayn baa loo sheegi intaba waa arki doonaa intoo dhan waa wada dul tegi doonaa caawa insha allahu tacaala haddaad tiraahdo sheekadaa waa horay ahayde hadda weli ma jirtaa waxaan leedahay hadda sidii bay qoran sidii unbay alla hadda kutubtooda ku qoran maxamed xuseen ala kashif lkhataa ninka la yihahdo aimada manaajicda xilligana wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo aslu shiicati wa usuuluha asalka shiicada iyo tiirasha waaweyn ay ku taagan tahay kitaabkaa safxada konton iyo sideedaad wuxuu ku leeyahay ina alimaamata mansabun ilaahiyun kannubuwa imaamnimadu waa darajo ilaah bixiya sida nabinimada fakama ana allaha subxaanahu yakhtaaru man yashaau min cibaadihi linubuwa sida ilaahay uu doorto qofkuu doono nabinimada qofku doono addoommadiisa kamida wa yu-ayidu bilmucjiza mucjizada ugu xoogeeyo allatii hiya kanasin min allahi calayh oo ka dhigan ilaahay inuu caddeeyey qofkan uu nabi yahay fakadalika yakhtaaru lilimaamati man yashaa ilaahay baa imaamada qofkuu doona u doorta wayamuru nabiyahu binasi calayhi nabigiisana wuxuu faraa inuu dadka u sheego wa an yansibahu imaama linnaasi min bacdih dadkana uu u soo saaro u yihahda waa kan imaamkayga dambeeyay dambeeya ayib intaa markii la qeexay imaamadu waxay tahay darajo intee bay diinta ka joogtaa qodobka labaada si ay u caddeeyaan aan erayo soo qaadna ma koobi karno kutubbaa keligeed laga qoray boqolaal beejo darajadeedu ku caddaynayaan kitaabba kitaabka ka dambeeya waxyaabo cusub oo laleeyahay waa axaadiid iyo adilaa lagu sheegaa aadan kuwa hore ka helaynin maanaa beenta nin walba inbuu alifaayo ku daraa usuululkaafi kitaabkii muqadaska juska labaad sabxada sideed iyo tobnaad wuxuu leeyahay ereygan soo socda buniyaaimadoo uu ka warinayaa buniya alislaamu calaa khamsin islaamku shan tiir buu ku dhisan yahay ma taqaanaan shantaa taqiineen ma wada aha cala asalaati kow salaada wazakaati zakada wasawmi soonka walxaji xajka iyo walwilaayati wilaayada aimada wilaaya wilaayada imaamada looga jeedaa shantaa wey oo shahaadadii a shahada tawxiidka shahaataynkaa way iyana kuma jirto shantan yaa ugu muhiimsan marka walam yunaadi bishayin kamaa nuudiya bilwilaayati dadka looguma dhawaaqinoo looguma yeerin shantaa wax ka mida sida wilaayada loogu yeedhay shanta tan iyo salaad iyo soon iyo xajba wilaayadaa ka muhiimsan fa akhada annaasu biarbacin wa tarakuu haadihi dadkaa muslimka sheeganaya afarta kale intay qaateen bay tan iska tuureen ninkii raawiga ahaa ee werinayaybaa wuxuu yidhi waxaan ku idhi waayu shayin min dalika afdal shantan tee ugu fadli badan ereyga ii qeex faqaala alwilaayatu afdal wilaayadii imaamadaa salaad iyo soon iyo zake iyo xajba ka fadli badan kana muhiimsan mar kale usuululkaafi ee kulayni juskii labaad safxada sideed tobnaad labaduba baabu dacaa'im islaam waxaa ku qoran inuu leeyahay isla riwaayadan uu keenaya wuxuu ku darayaa laakiin farakasa lahum fii ashyaaa min alfaraa'id arbac rukaska la fududaynayo faraaidka soonka iyo salaada iyo zakada iyo xajka ah rukso iyo mar la gaabin kari iyo mar la dibdigi kari iyo qof ka tegi kari iyaa la sameeyey walam yurakis liaxadin fii tarki wilaayatina laa wallaahi maa fiiha ruksa laakiin wilaayada iyo imaamada in laga tago ilaah baan ku dhaartay ee ruksad looma hayo qayl looga tago muslina lagu haado male intaa markuu soo guuriyey ninka la yidhaahdo maxamed baaqir almajlisi kitaabkiisa mir'aat lcuquul wuxuu kusoo guurinayaa wuxuu leeyahay ereygaas la yidhi farakasa lahum fi ashyaa wuxuu le kaqasri salaati fi safar wa tarki siyaami fi safari walmarad walxaji wazakaati maca cadami listiaacati laakiin inta kale lasuma ruksayn mir'aat lcuquul juska afraad laba boqo saddex boqol lixdan iyo sagaal bay kaga qoranta ibn babawey ashaykh saduuq ra'iis lmuxadiiin kitaabkiisa alkhisaal isna waxa uu ku leeyahay curija binabiyi samaa nabiga kor waxaa loo sii qaaday miatan wa cishriina mara boqol iyo labaatan jeer baa nabiga kor loo dheelmay innaga hal mar baa naqiinay boqol iyo sagaal iyo toban baa lagu daray maa min maratin ilaa waqad awsa allahu caza wajala fiiha ila nabiyi bilwilaayati licaliyin walaimati min bacdi akara mima awsaahu bilfaraa'id mar kastoo boqol iyo labaatankaa jeer nabiga kor loo sii qaadaba samooyinkaba waxaa loo soo dardaarmi jiray cali iyo caruurtiisu gadaasheed aimada ka dambaysaay inay aimada muslimiinta yihiin ka badan inta salaad iyo soon iyo lagala dardaarmi jira lama hayo laakiin taariikhi wax sugan lama hayo ama wakti fi firaq الshiica mar afraad wuxuu leeyahay aimo firaqa waxaa kamida buu yihi kooxaha shiicaah man yadhabu ilaa ana alimaamata min ajali اlumuuri bacda الnubuwa imaamadu nabinimada kadib diinta qodobka iyo rukniga ugu weyn weeye bay shiicadaydu qaar qabaan buu leeyahy firaq shiicu is ku leeyahy akhiiran waxaa yimid soo intaa hadda laynama lahayn arkaantaa shanta ay ugu weyn tahay soo hadda idinmaana lahayn marka hore arkaantay ka weyn tahay baa laydin dhihi marka dambana nabinimaday ka weyn taha laysdhihi doonaa nicmatullaahi aljazaa'iri oo dawladii shaahiyada ahaa ee kun hal boqol toban iyo laba iyo toban iyo saddex midkood dhintay baa yimid wuxuu qoray kitaabkiisa zahr rabiic safxada labiyo tobnaad wuxuu hi alimaamatu اlcaama allatii hiya fawqa darajati الnubuwati wاrisaala imaamadan guud weeye oo nabi iyo rasuulba ka saraysa darajadeedu darajo nabi iyo darajo rasuulba ay ka saraysaa marka baashi haddaba bacda nubuwati ay ugu weyn tahay marka lagaa dhaadhiciyey nabinimadii farqi uma dhexeeyana laguu sheegay tallaaba hor lagugu qaado waxaa la yidhi fawqa darajati nubuwati warisaala darajada nabi iyo rasuulnimaba darajada imaam baa ka weyn waayo rasuulku waxyi mooyeen waxba ma xalaaleeyo ma xaaraantinimeeyo laakiin imaamku uu sameeyaa sidaan cad sheegi doona haddaad tiraahda raggii hore miyay ku ekayd waxaan kuleehay maya kuwa joogana saasay qoraan ninkii reer iiraan hadi ahraani ayaa wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo wadaa'ic nubuwa صafxada boqol iyo toban iyo شhan wuxuu ku leeyahay inama acdama maa bacaa الله tacaala nabiyahu من addiini inamaa huwa amru limaama nebigiisa diinta lala soo diray waxaa ugu weyn imaamada darajaday ka joogta waad aragteen soo maha diintoodi inay ugu weyn tahay ninka imaamkaa ugu weyn laa quraan walaa sunno walaa salaad walaa zakaad walaa xaj walaa shahaadatayn imaamadaa ka wada weyn wax walba imaamada baa ka wada weyn diintii nabi maxamed wax lala soo dirayba taasaa ugu weyn ayagaa yihi waa erayadoodi aniga maaha ayib haddaan rumayn waaya ka waran nabi maxamed wixii lala soo diray ugu weynaa ninkii rumayn waaya ninkii yidhaahda wixii nabi maxamed lala soo diray waxa ugu weyn rumayn maayo idinku maxaad dhihi lahaydeen dhagaysta ibnu babawey waxa weeye fi lictiqaadaat kitaabkiisa la yidhaahdo boqol iyo kow iyo toban bejka ah sidoo kale waxaasaa qoraya bixaaru anwaar lilmajlisi juska labaatan iyo toddobaad safxada lixdan iyo labaad waxay leeyihiin waictiqaaduna fii man ankara imaamata in ankara imaamata amiiri اlmuminiin wاla'imati min bacdih annahu bimanzilati man jaxada nubuwata alanbiyaa'i waxaan rumaysannahay qofkii imaamka iyo intii ka dambaysay aimada inkira inuu la mid yahay nin nebi moxamed nebinimadiisa inkiray waاctiqaaduna fii man aamana biamiiri اlmu'miniina ninkii cali rumeeyey imaamadiisa wankara waaxida min bacdihi min aama hal imaamoo ka dambeeyana inkiraaye annahu bimansilati man aamana bijamiici اlambiyaai uma ankara nubuwata muxamadin laa nufariqu bayna axadi min rusulihi baa rabaa aimadii lagu dabaqo ninkii ambiyadoo dhan rumeeya kadib maxamed inkira ka hor waa gaal ninkii aimadoo dhan rumeeya hal midna inkirana waa gaal saas darteed haddaynan aimadaa rumaysnayn oo uu ku yidhaahdo muslimiin baan kaa rumaysnahay taqiyadii beentaa laguu sheegayaa kaama rumaysan muslim inaad tahay mar labaad atuusi nin la yidhaahdo aimadoodii hore kamid a yaa qoray kitaab la yidhahdo talkhiis shaafi juska afraad boqol soddon iyo kow sidoo kale amajlisin bixar anwaar juska sideedaad saddex boqol lixdan iyo sideed buu kusoo guurinayaaye wuxuu ihi wadafcu limaamati kufrun kamaa ana dafca anubuwati kufrun imaamadoo la diida waa gaalnimo sida nabinebiyadoo la diidaba gaalnimo ay u tahay lianna aljahla bihimaa calaa xaddin waaxid imaam baan jaahil ka ahay iyo nabi baan jaahil ka ahayn isku mid waay ma kala dhacaan ibnulmuahir alxilli baa gadaashood yimid kitaab wuxuu qoray alalfayn sabxada saddexaad buu ku bilaabo wuxuu yidhi alimaamatu luطfun caamu wاnubuwatu luطfun khaasu liimkaani khuluwi الzamaani min nabiyin xayin bikhilaafi اlimaam wainkaaru luطfi اlcaami sharu min inkaari luطfi اlkhaas wuxuu yihi imaamadu waa naxariis guud oo ilaahay dadka u naxariisanayo nabinimaduna waa naxariis khaas oo dadka loo naxariisanayo way dhici kartaa wakti waktiyada kamida imaam nabi nool inaan la helin mase dhici karto imaam nool inaan la helin saa darteed in tii khaaska aha in la inkira waxaa ka dembi badan in imaamnimada la inkira ka dembi badan haddaba aimaday lamid tahaydii tallaabo horay ahayd markaad intaa taksiinteed leeqday waxaa lagu leeyahy saas ma aha nabi la inkiro imaam la inkiraa ka dembi weyn oo ka xun halkaasi wuxuu hiigsanayaa imaamada ka muhiimsan nubuwada fooqa darajati nubuwati warisaala saa darteed inkiraada imaamyadaa ka weyn inaad nabi inkirtid nabi maxamed inaad beeniso imaam inaad beenisaa ka dembi badan kana gaalnimo badan nin aimadoodii kamidoo almufiid la yihaahdo baa isna wuxuu qoray kitaab almasaa'il la yihaahdo waxaa ka soo guurinaya almajlisi fii bixaari اlanwaar juska sideedaad saddex boqol lixdan iyo lix wuxuu leey itafaqat اlimaamiyatu calىa man ankara imaamata axadi min اlأima wajaxada maa awjabahu اllahu tacaalى lahu min fardi الطaaca fahuwa kaafiru daalu mustaxiqu lilkhuluudi fi الnaar imaamiyadu waxay isku ijmaaceen oo isku wada raacsan yihiin ninkii diida hal aimada kamida in la raaca waajibnimadeedana aqbali waayaaye inuu gaal dhunsan yahay oo mudan cadaabka aakhariya naarta inuu ku waaro adigoo rumaysnayn buu rabaa inuu been kuu sheego oo ku yidhaahdo waxaan kaa rumaysnahay muslim inaad tahay baashay taqiyadiiyo boqol kiiba sagaashanka ahayd ee ku soo bilowday baa lagu adeegsanayaaye agtiisa muslim kama tihid akhiiran nicmat llahi aljazaa'iri baa yimid waxay iyagiiyo dadka kale ku kala tageen ee la daboolayay ee la qarinayay xilligaa dawlad yar xoog badan bay lahayen waxay dhihi jireen taqiyadii isqarintii ilaa xad way fududaatay dhegayse herad hadalku yidhi marka wuxuu qoray kitaab la yidhaha anwaaru nucmaaniya juska labaad laba boqol toddobaatan iyo sagaal wuxuu leeyahay lam najtamic macahum calaa ilaahin walaa nabiyin walaa calaa imaamin annaga iyo dadkaa sunnadae sheegaysaan isku ilaahna ma nihin isku nabina ma nihin isku imaamna ma nihin ilaahna nama mideeyo nabina nama mideeyo imaamna nama mideeyo war caddaadaydha marka wixii la qarqarinaye la dhoobdhoobayey mid usha ku dhuftay wuxuu ihi dalika anahum yaquuluun qoladan sunnadii waxay yidhaahdaan ina rabbahum rabbigooda huwa aladii kaana muxammadu nabiyu waa rabbiga nebigu uu soo dirsaday muxamed yahay wa khaliifatuhu khaliifada muxamed ka dambaysana bacdahu gadaashii abubakr ay tahay wa naxnu laa naquulu annagana ma dhahno ma rumaysnin bi haada walaa bidaalika nabiy rabbi muxamed soo dirsaday muxamed kaana abubakr khaliifaya anaguma rumaysnin muxamed nabi ah oo abubakr khaliifadiisii yahayna ma rumaysnin bal naquulu ina araba aladii khaliifatu nabiyihi abu bakrin laysa rabbana walaa dalika nabiyu nabiyuna nabiga uu rabbi khaliifadiisu abu bakr yahay rabbiga soo diray kayagii ma aha nabigaana nabiga yagii ma aha war cadaareeda marka intaa waxaana anay kuu sheegayaan muxuu yahay horaan kuugu soo sheegay horay baan kuugu soo sheegayo attaqiyatu diini wa diinu aabaa'i wey inuu muslim baa tahay ku yihahdo isagoo gaal kaa rumaysan buu ajir ka raadinaya nin rubbeen kuu sheego kuu dhaartaba ajir ka raadinaya goormaad run ka gaadhi ayib intaa ka soo tahay aimadaasi ma khaldamaan maya kas iyo ka mactoona khalad kama dhaco ibnu baba wey asaduuq warays muxadisiina saddex boqol sideetan iyo kowdii dhintay waxa uu leeyahay kitaab la yidhahda san social safxada boqol iyo sideed iyo boqol iyo sagaal waa aimadu madan baabaan kaga hadlay wuxuu leeya ictiqaadunaa fi laima aimada waxaan ka rumaysannahay annahum macsuumuuna muطaharuuna min kuli danbi wa danas wasak iyo dembi kastoo dhan waa laga ilaaliye waana ka nadiif wa annahum laa yudnibuuna danban sagiira walaa kabiiran dembi yar iyo mid weyn midna kama dhaco walaa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun wixii ilaahay u dirayna ma caasiyaan wixii loo dirana way yeelaan waa tilmaantii malaa'igta sooma waxaa la tilmaamaya bashar maaha marka waman nafaa canhum اlcisma ninkii u diida inay macsuum laga badbaadiye yihiin fii shayin min axwaalihi wax uun xaaladoodii iyo tilmaamahoodi iyo noloshooda ka mida faqad jahilahum nimaan aqoon waay waman jahilahum fahuwa kaafirun ninkaan aqoonna gaal waay watuqaadinaa fiihim waxaa kaloon ka rumaysannahay annahum macsuumuuna bikamaali watamaami waalcilmi min awaa'ili umuurihim wa awaakhiriha inay aqoon iyo dhammaystiran ku ila badbaadeen bilowgooda ilaa dhammaadkooda taasi waa warkii saduuq majlisi fii bixaari anwaar juska labaatan iyo hanaad saddex boqol iyo konton ilaa saddex boqol iyo konton iyo ko wuxuu ku leeyahay isagana ina asxaabana alimaamiya saxaabtayada imaamyada rumaysan ajmacuu calaa ismati ala'immati min adunuubi alsagiirati waalkabiira waxay isku wada raaceen imaamyadu inay ka badbaadeen qalad inuu ka dhaco yar iyo mid weyn camdan wa khaa'an wa nisyaanan kas kama iyo halmaan midnaba min waqti wilaadatihim ilaa an yalqaw llaha caza wajal dhalashadoodii ilaahay dhintaan ay rabbi la kulmaan weligoodba xataa ma halmaamaan waxba ciddaan waxba halmaamin waa allah basharaan wax khalad ka dhicinna maba jiraba oo qur-aanku in badan soo sheegin in maxamed ala salaam intuu wax sameeyey la canaanayo lima tuxarimu maa axala allahu lak cafa allaahu canka lima adinta lahum xataa yubayina lahum maa yattaquun ilaa akhiri laysa laka min alamri shayun aw yatuuba calayhim yucadibahum su-aashaas way isweydiiyeen waxaa la yidhaha aimadii haddaan nidhaahno way halmaa ma halmaamaan nabi maxamedna waa halmaami jirne seen dhahayna waxay kaga jawaabeen nabi maxamed halmaankiisu in waxyi soo dego sharci la jireeyaa looga dan lahaaye kuwan halmaankooda maxaa looga dan leeyahay saasay ku kala duwan yihin marka aimo waxaa weeye laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yumar ilahay baa amra waxii baana kusoo dhegasaanta arki doona intaa keliya maaha waxay yidhahdeen aimadu cilmulgeybkana waa ogyihiin adduunkan wixii dhacay iyo waxa dhici doona iyo waxaata dhacaya waxa adduunka ka jira iyo waa akhare ka jira biti biti xabad xabad bay ogyihiin imaamyadani waxaana weyn qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi algayba ila allah aybka allah keliya og baan ogeyn falaa yudiru calaa gaybi axada ilaa man irtadaa min rasuulin laakiin ninkii rasuulka ka sareeyan ninkii rasuulka nabigaba ka sareeyey isaga hadalka waxa laga hadlayaba waa rasuul iyo darajada ka hooseysa ay kuleeyihin waxaan xasuustaa kitaab aan u malayn yaho dib laga qoray oo waxaan hayaa la yihahdo mukhbir zamaan kafar guridii buu ku qoran yahay weli nimanka qoray waxay leeyihin sheekh aways baa qoray laakiin sheekooyinku qoran markaad akrido in la dhihi waxii waxibaa kusoo degayba maahane waa sheekooyin ka dambeysay oo dagaaladii kow iyo sagaashankii burburkii dawladda iyo qabaa'ilkii isdagaalayay iyo dhacdooyinkii baa ku qoran kitaabku reebel baa reebel halkaa ku geli doono reebel baa reebel caydhsan doono qoyska ree hebel oo ree hebel ka tirsanaabaa ka dhex bixi doono baa ku qoran meesha saasaan ugu maleeyey anugu intii gadaal laga qoray oon lagu nabay waxaa qaybaha hore ku qoran in la weydiiye sheekoo layha aybka ma ogtihiin markaasu waxay yidhi bay dhaheen haa waan ognahay aybka waxaa la yidhi aayaddan saadihi falaa yudiru calaa haybi axadan ilaa man irtadaa min rasuulin ma rasuul baa tahay maya aayaddan saadihi wuxuu yidhi aayadda fasalkeeda idinka khaldan falaa yudhiru calaa ayrihi axaddan soo ilaa man irtadaa horta halkaa ku istaagbu intaada min rasuulin gaarin annagu halkaasaan soo gelaynaa min rasuulina gadaala ka timaada hadday rabto man irtadaada halkaasaan ka soo gelayna ma sidii oo kalea la dhihi doonaa mooy waxayna bareen ambiyada waxaan ogayn qaybka ma oo qur-aanka ilaahay wuxuu nagu yidhi nabigiisa waxaa lagu yidhi waxaad dhahdaa walow kunta aclamu اlgayba lastakartu min alkhayri wamaa masaniya suu aybka intii looga sheegay inbuu ku ogaa qur-aanka waxaa laynagu baray nabi maxamed lagu amray inuu yidhaahdo wamaa adri maa yufcalu bi walaa bikum in atabicu ilaa maa yuuxaa ilay wixii li waxaydan raacayaae aniga idinka toona wax laynagu samayn doono waxba kama og walow kunta aclamu ayba haddaan aybka wax soo socda ogahay lastakartu min alkhayri waan badsan lahaa waamasan iyo dhib bay guma dhaceen waan ka wareegsan lahaa nabi maxamed qur-aanka saa dhehe baa lagu lagu caddaynayo aybka wuxuu ka og yahay intii rabbi uga waxyooda halkan laakiin dhegayso alkulayni kitaabkii muqadas ahaa ee filkaafi halkaan nas baa inayga filan maca sharxi maazandarani juska labaad saddex boqol soddon laba boqol soddon iyo ko iyo laba boqol soddon iyo saddex labadan riwaaya ku qoran mid waxay leedahay baabu ana alimaama idaa shaaa an yaclama calim wuxuu baab ku saabsan yahay ana alimaama imaamku idaa shaaa hadduu doono an yaclama wax albiinu ogaado calim uu ogaanaya riwaaya kale wuxuu le ina lilaahi cilmayni ilaahay cilmi buu leeyahay cilmun laa yaclamuhu ilaa hu wacilmun callamahumaa malaaikatahu warusula iyo cilmi ilaahay ambiyadii rususha uu sheegay malaaigtii rususha famaa callamahu malaaikatahu warusulahu calayhim asalaam fanaxnu naclamuhu anana waa ognay riwaayadkao saddexaad wuxuu leeyahay baabu ana alaimata yaclamuuna maa kaana wamaa sayakuun aimadu inay og yihiin wixii hore adduun u dhacay iyo wixii dib u dhici doona o dhan sidaba laguma sheegayo laguma cadaynaye tilmaamihii ilaahay baa la wada siinayaa sidaba yarin yar dawada iyarin yar baa lagugu dhibcinayaa saad yarin yar ugu liqdo marka dambe ay kugu duxdo intaa marka laguu soo sheegay waa macsuumiin ma sahwiyaan ambiyadu way sahwin jireen in nabiyada la inkiro imaamadoo la inkiraa ka weyn darajada imaamadu fawqa darajati nubuwati warisaala intaa waxay ahayd sarbeeb sarbeebtaa markay tartiib tartiib kuu martay baa nabiyadaad sheegaysa ee rusushaba waxba kama aha ambiyaa aimada agtoodo aimadaa ka fadli badan baa si bareeb a ah loo yihi markii dambe wixii soo gaadgaatamaya dhegayso asheekh saduuq ra'iis lmuxadisiina fi lictiqaadaat wuxuu ku leeyahay boqol iyo lixdana boqol iyo toddoba yajibu an yuctaqada ana allaha caza wajal lam yakhluq khalqan afdala min muxamadin walaima waxaa waajibay in la rumeeyo alla ma abuurin un ka fadli badan nabi maxamed iyo aimada horta marka hore isku qabo halaa kala harhari doonaa wa anahum axabu lkhalqi ila allahi caza wajal inay nebi maxamed iyo aimadu yihiin iyo addoommada ilaahay khalqiga kuwa ugu jecelyahay ambiyadii kale waa la reebay gadaal baa looga soo tegay boorkaa looga soo dhaqaqay nebi maxamed iyo aimadaa la isku soo reebay ululcasmigii kale xaggee joogaan ibraahim awey muuse awey ciise awey xaggay aadeen nabi nuux awey iska badaa ambiyadii rusushii kale kuwa barqacad baa laga soo tegay iyaga yaa isku soo haray waxaan ahay nin geel raaci jiray kabala'aan ya waxaan ahay qodaxda ka waran lugtii way adkaatay qodax inta kale waan samriye aniga jeerin baa isu dhiman buuri kaasaa idhima weli halka waxaa taalla ambiyadii hore kaloo dhan banaan baa looga soo tegaye tartanku wuxuu ku soo haray aimadiiyo nebi maxamed wa annahum axabu lkhalqi ila llahi caza wajal wa akramuhum iyagaa ugu sharafaynaya agtiisa wawaluhum iqraaran bih ilahay wax rumeeyana iyagaa ugu horreeyey wa yuctaqadu waxaa kaloo la rumaynayaa ana allaha khalaqa jamiica maa khalaq ilaahay wuxuu abuuray oo dhan wuxuu u abuuray lahu linabiyi nabiga waliahli beytihi calayhim asalaam iyo ahlu beytkiisa aimadiisa wa annahu lowlaahum intoodaa haddaynan ahayn maa khalaqa asamaa waalard cerya dhul ilaahay ma abuureen walaa jannata wanaar janniya naar lama abuureen walaa aadama walaa xawa aadan iyo xawa lama abuureen walaa malaaika lama abuureen walaa shaya mimaa khalaq unku abuuray oo dhanba haddaan nebi maxamed iyo aalubeytkiisa ahayn dartood loo abuurin maba la abuureen unka ilaahay cibaado ilaahay looma abuurin waayo aadamihii dhannaa nebi aadan laga soo bilaabay xaawo ilaahay cibaadadiisa looma abuurin iyo insiiyo jinnig iyo malaa'igtoone nabiga iyo aalubadkiisaa loo abuuray iyaga dartood ba loo abuuray wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun maxaa la dhihi adu marku intaasuu isagu ku joojiyey waa in gadaal lagaga sii daraa waxaa yimid almajiisu fii bixaari anwaar juska labaatan iyo lixaad laba boqol lixdan iyo toddoba wuxuu ku leeyahay baabu tafdiilihim calayhi الsalaam calى اlanbiyaaءi wa calى jamiici اlkhalqi wa akhdi miihaaqihim canhum wa can اlmalaa'ikati wa can saa'iri اlkhalq wa ana uli اlcasmi inamaa saaruu uli اlcasmi bixubihim salawaat اllahi calayh warcadadayn wuxuu i baab wuxuu ku saabsan yahay aimadu inay ka fadli badan yihiin ambiyada wa calaa jamiici alkhalqi khalqiga ilaahay oo dhan inay ambiyadu ka fadli badan yihiin hadda nabi laga reebay mar haddii la yidhiba cala alambiyaai aimadiina laga hadlayo lama kala reebin hadda wa akhdi miihaaqihim canhum ambiyadoo dhan axdi buu ilaahay kaga qaaday aimadayada fadligooda iyo darajadooda wa can ilmalaaikati wa can saa'ir اkhalq malaaigti iyo umka kaleoo dhan taniyo jin iyo jamaadaadki iyo bad iyo bariba ilaahay axdiguu ka qaaday aimada inay rumeeyaan shantii ululcasmiga ahayd ee rususha ahayd waxay ululcasmi ku noqdeen ay darajadaa ku muteen jacaylka aimada ay u qabaan calayhim asalaam warku intii hore waa ka soo dhiiraday soomaa marka hore nabi maxamed baa la soo reebayay hadda nabi maxamedna waa lagu daray ululcasmigiina gaar baa loo sisheeday ambiyada ugu fadli badnaayo adeer kuwan jacaylkoodaaba darajada ku mudateen waay idinkaa wax kale xaq u lahaa hadaydaan jeclaana xaq ba maydaan lahayn darajada ma waydaan gaadheen war inkaartu badana ma intaa keliya maya way kasii daraatay intanaa lasii qeexay kadib waxaa yimid duqii dawladdan dhisaye ayatullaahi ruuxullaahi alkhumayni baa yimid kitaab wuxuu qoran lahaa alxukuuma alislaamiya beejka konton iyo labaad wuxuu ku leeyahay sidaa soo socota inna min daruuriyaati madhabina anna lia'immatina maqaaman laa yabluguhu malakun muqarabun walaa nabiyun mursal waqad walada canhu ana lanaa canhum ana lanaa maca allaahi xaalaat laa yasacuhaa malakun muqarabun walaa nabiyu mursal madahkayaga imaamiye haddaan nahay asaasiyaadka lama huraanka qasabka caqiidada iyada waxaa ka mid a ay marayadu boos iyo daraja ilaahay agtiisa ku leeyihiin uusan marag alla dhoweeyey muqarabiinta iyo nabi la soo diray midna gaari karin waxaana aimadanada ka haynaa inay dhaheen ilaahay iyo annaga xaalaad baa naga dhaxeeya malag muqaraba iyo nabi la soo diray midna aanay hawaysan karin war caddaadayda marka wixii lagu soo dhoodhoobayay oo ambiyada iyo nabi waaa lagu lamaanaynayay baasho inyar in yar fareebada uu socodsiinahayd ma garatay warka gabagabada nuxurkuwa kaa ambiyada waxaa ka darajada nubuwada darajada imaamadaa ka saraysa ambiyada oo dhanna iyo malaa'igta oo dhanna imaamyadaa ka sarreeya nabi la inkirana waxaa ka dembi badan imaam la inkiro ilaahayna ambiyada iyo rususha iyo malaa'igtaba imaamyada uga dhowow waxayna labadaa midna geli karin oyn ogeyn oo gaara baa ilaahay iyo imaamyada ka dhexeeya oon loo ogolayn inay ogaadaan ay gaaraan laa nabiyadii la soo diray walaa malaa'igtii walaa jibriil laa nabi maxamed walaa jibriil ilaah agtiisa kama joogaan halka imaamyada ay ka joogaan halkaasna bal intaana qabso mar haddii halkaa gaareen qodobka xigee rabeen aan kuu sheego waxaa weeye imaamyadu wixii sharci ahe xalaal iyo xaraama imaamyadaa gacanta ku hayoo khiyaaru leh waxay rabaan xalaaleeya waxay rabaanna xaaraantinimeeya haye soo ma halkaasaa la marayaa fii usuuli lkaafi juska koowaad afar boqol afartan iyo kow kitaabkii muqadaska waxaa ku qoran sida soo socota ilahay wuu ka sheekeyn wuxu uhi khalaqa muxammadan wa caliyan wa faatima ilaahay nabi maxamed iyo cali iyo faatima abuuray ko famakasuu alfa dahri kun sanay jireen uma khalaqa jamiica alashyaa kadib wixii ka dambeeyaa la abuuray nebi aadam iyagaa ka horreeye waay halkaa waa meesha aynooga soo duxday sheekada anoo subxaanyo ah baanaabbayoo iyadu isshukaansanaya kala dhex maray bu siday kuu dhaleen ka horreeyeynkaa ku dhacday oo siday kuu dhaleen aabbaha iyo hooyada haddiiba adigu ifka aad joogtood ordaysay markay sugaansanayeen halkan wuxuuna leeyahay intaan khalqiga kale tan iyo aadam la abuurin kun sanay nebi maxamed iyo cali iyo faatima sii abuuraayeen waa ko faashada uma khalaqa jamiica alashyaai arrimaha waxyaabaha kaleo dhan buu kadib abuuray faashadahum khalqahaa saddexdooduu ka markhaati geliyey markuu abuurayo markhaati ka ahaa waajraa aacatahum calayha khalqigii oo dhanna saddexdooda inay ateecaan ay amarkooda qaataan baa axdiga lagu marsiiyey wa umuurahum ilayha khalqiga arrimahoodiiyo maamulkoodoo dhanna saddexdooduu u daayey oo yidhi saa rabtaan ka yeela fahum yuxiluuna maa yashaauun wa yuxarimuuna maa yashaauun waxay rabaan bay xalaaleeyaan waxay rabaan bayna xaraantiminayaan waan caddaadayne yaa haddaba diintii xalaal iyo xaraam laga qaata qur-aan maaha rabbi baa soo dejiyeyna maaha nabi maxamed haddaynu rumaysannahay waxyi buu raacayey uu lahaa in attabicu ilaa maa yuuxaa ilay wamaa yantiqu cani ilhawaa inahu la waxyu yuuxa isaga ka saar faaduma waxbay xalaalaysaa waxbay xaraamaysaa waay uunkanna saad rabta ka yeel baa la yidhi calina sidoo kale unkan maamulkiisa yaa iska lahaa hawshan hawl ilaahay lahaa waay xalaal iyo xaaraantinimeyn adduunka saa rabta laga yeelo ilaahay baa lahaa way sheekadan sheekadii raazi oo kale sowma ah fakhrudiin raazi marmar bay hal saas oo kaleetaa uga bataatan ka duwan fii tafsiirihi buu meelaha qaarkood ku leeyahay ilaahay kawaakib buu abuuray kadibna iyadu adduunka maamulkeeda ku wareejiyey saa rabtaan ka sameeya yiri cibaadatulkawaakibkiibaa u dhuumatay masaailka qaarkood alikhtisaas lilmufiid ninka la yidhaahdo arrintaa horta intaanan ka bixin markii hadalkaa uu yidhi fii usuulilkaafi muqadaskii majlisi baa yimid oo hadda joogay waadhow kaasi qarnigii saddexaad akhirkiisu ah qarnigii ko iyo tobnaad akhirkiisii iyo labiyo tobnaad horaantiisii baa maxamed baaqir ilmajlisi qoray bixaar anwaar juska labaatan iyo shanaad saddex boqol afartan iyo ko ilaa saddex boqol afartan iyo laba buu fasirayaa wa ajraa aacatahum calayha maxaa looga jeedaa ay awjaba wa alzama calaa jamiici alashyaai aacatahum xata aljamaadaati min asamaawaati waalardiyaati ka shaqi اlqamari waiqbaali الshajari wa tasbiixi اlxasa wa amhaaliha mima laa yuxsa wuxuu yihi aacadoodu xataa geedihii iyo badihii dad in khalqigu adeecaan celiya dhulba iyaga inay adeecaan bay waajib ku tahay o wafawada umuuraha ilayhim min ataxliili wاtaxriimi wاlcaطaa'i wاlmanci waxbaa la siiyey waxbaa loo diido faqiir baa laga dhigay waxbaa la xalaaleeyey waxbaa la xaaraantinimeeyey saa rataan ka yeer yidhah saasaa laga wadaa kadib waxaa yimid almufiid fi kitaabihi fi اkhtiصaas axada saddex boqol iyo soddon bixarlawaarna majlisi waa kusoo guriy iska labaatan iyo shanaad saddex boqol soddon iyo afar waxay leeyihiin an abi jacfar baa laga wariyay inuu yihi man axlalnaa lahu shayan asaabahu inacma lilaalimiina fahuwa xalaalu lianna alaimata mina mufawadun ilayhim famaa axalluu fahuwa xalaalu wamaa xaramuu fahuwa xaraamu aimadaa madaxda aalimiinta ninkii wuxuu ka helaa aan xalaalayno oo xalaal waayo arintaa annagaan ilaahay noo daayey waxaanu xalaalaynana waa xalaal waxaan xaaraantinimaynana waa xaraam imaamka yagii baa saa yiri bay ihahdeen tashriicii iyo taxriirkii iyo taxriimkii waxyigii qur-aanka waa laga qaaday waxyigii sunnadana waa laga qaaday aimaa loo tiiriyey tii hore waxay ahayd moogtahay nabigii iyo cali iyo faatima ahayd baashu bilowga ahayd nabiga kulamaanayntiisana ku gabashay ahayd saad soo baratay markii mufiidu yimid oo ka dambeeyey qarnigii afraad wuxuu yihi waxay kabaa laga reeba adeer lianna alaimata mina ameedoo annaga ahi mufawadun ilayhim arrinta iyagaa loo daayey famaa axaluu fahuwa xalaalu waxay xalaal ka dhigaan waa xalaal wamaa xaramuu fahuwa xaraamu baasha aniga ibari baa soo socota marka qodobkan sideedaad waxaan leenahay hadduu isagu xalaal iyo xaraan gacanta ku hayo haddii isagaba unka maamulkiisii loo daayay haddii isagaba cir iyo dhulba inaan aeeca lagu waajibiyey iyo insiya khalqiba maxaa soo haray wax albisaa gacanta kuugu hayo aakhiri adduu bisaa gacan kuugu haya ilaa akhiiri waa meesha laga keenay baan u malayn hadalkii qaadiriyada aan ku halqabsan jirnay yaa garanaya ifcal maa tashaa falismu caali waxaad rabti iska samee magaca dariiqadaa ka sarreeya oo dembi walba dhaqa magaca dariiqadaa wax kaga siina wax walba kaa baabiin waxaad rabta samee imaamyadaa wax walba dhaafo waay halkan asaduuq kitaab xuli alamaani la yihaahdo sabxada saddex boqol lixdan iyo saddexaad wاlmajlisiyu fi bixaari اlanwaar juska labaatan iyo saddexaad safxada sagaal iyo sagaashanaad waxaa ku qoran can abi cabdillaahi annahu qaala baliyat nnaasi cadiima imtixaanka dadku waa wenya in dacawnaahum lam yujiibuuna haddaan u yeedhno nama qri maayaan wain taraknaahum haddaan iskaba daynana lam yahtaduu bigayrina annaga inayna raacaan mooyeen hanuun iyo iimaan maba qaadan karaan iimaankaan kaa marka ninkan la yidhaahdo fii wasaa'il shiica juska afraad kun hal boqol afartan iyo laba iyo bixaaru anwaar ilmajlisi juska labaatan iyo saddexaad boqol iyo saddex bejka ah iyo juska labaatan iyo lixaad saddex boqol sagaal iyo toban waxaa ku qoran aimadoodu qaar inay yidhaahdeen man daca allaha binaa aflax ninkii annaga ilaahay nagu barya wuu liibaani waman dacaa bigayrina halak cid annaga aan ahayn baan ilaahay ku barya ninkii yidhaahdo meel aan annaga ahayn ilaahay u marana waa halaagsamaya waa baaba-aya meel aan dariiqayga inaad igu baridahayno ilaahay baryadii kaaga furanna ma laha la yidhi albaabada lasoo wada xelxeliya riwaayo labaad oo se kutubtaa ku qorani waxay leedahay ina ducaaa alambiyaai ambiyadu ducaday alla baryi jireen ambiyo badanoo ilaahay intay baryaan laga aqbalay soo mayd arag ina ducaaa alambiyaai ambiyadu baryaday ilaahay baryeen istujiiba waa la aqbalay bitawasuli walistishfaaci bihim calayhi salawaat ullaahi calayhim ajmaciin aimaday ilaahay u mareen unugu shafaaca ilaahay weydiisteen saasuu ilahay uga aqbalay xataa nabigu xaq umada toos ilahay inuu baryo imaamyada inuu mara maahan de waxbaa la kala reebi jiray dadka yagan shacabkaaba haddii la cayrcayrsan lahaa ambiyadiina ma lagu daray adeerma kala duwana waay aacadoodu waajib bay ku tahay kuwii ahdiga laga qaaday ku jireen ululcasmi waxay ku noqdeen jacaylkooda ilaahay ambiyada inuu aqbala hadday rabaan waxaa la yihi waa inay amada maraan aimadii xataa ambiyadii xataa imaamyaday ku daba fayleen oo xataa rabbigood markay baryayaan imaamyadaay u daba fadhiyaan baa la yidhi war meesha wax kala soo socda fii bixaari anwaar majlisi wuxuu leeyahay juska sagaashan iyo afraad sabxada soddon iyo saddexaad aimadii buu qaybinayaa adduunka say u kala maamulaan baahida la baahan yahayna u kala qaabilsan yihiin somaa maqri jirin weli hebel baa la booqanayaayo isagu kan dhashuu qaabilsan yahay ma maqri jirto kan dhashuu qaabilsan yahay kan waxaasuu qaabilsan yahay baashu meeshay ka timid waatanay dhegayso wuxuu ihi amaa caliy bnu xusayn waa zaynlcaabidiin falinajaati min asalaaiini baa isaga loo baryaa wanafi shayaaiin madaxdan dulmiga wata in laga badbaado shaydaankana la afuufo caliy bnu xusayn baa la maraa o wa amaa bnu caliyin wa jacfar bnu muxamedin labadaas falilaakhirati aakhira ninkii rabaa mara wamaa tabtagiihi min aacati illaahi caza wajal ilaahay inaad caabuddo markaad rabto iyo aakharo labadaasaa loo maraa albaabka loo mara halkaasaa laga gala waa laba wa amaa muusa bni jacfarin muusa alkaadib faltamis bihi alcaafiyata min allahi caza wajal ilaahay cafiya caafimaad ku weydiiso wa amaa caliyu bni muusa cali rida fatlub bihi asalaamata fi lbaraari wاlbixaar duurka cidlada iyo badda mawjadaha markaad ku jirto isagaa badbaadadu waa caliy rida halkaasuu isna qaabilsan yahayo aagaasaa ah, u xidhan ismas-uul ka yahay waa ko wamaa maxamed ibnu caliyin aljawaad ninka la dhihi jiray fastanzil bihi risqa min allahi jala wacala ilaahay risiqaa layga dalbadaayo xagga risiqa iyo dhaqaaluhu isagu uxilsaaran yahay shaqadii baa la qaybinayaa wa ama xasan caliyin alxasan alcaskari waa malaynayaa falilaakhirati isagana aakhara isagana loo maraa wa saaxibu zamaani maxamed ibn alcaskari fa balaga minka sayfu addabx sayftiiyo dilku hadday gawrac ku gaadho fastacin bihi fa yuciinuka isaga gargaar weydiisa uu ku gargaaraya kusoo gurmanaya de muxuu isoo gurman isagiiba waxay dhaheen intuu cabsaday uu baxsadayo laba boqol iyo lixdankii laga soo bilaabo kun sana ka badan baxsadiyo dhuubaa ku maqani qola xaaladda khatarta ee dil markaa ka cabsataa la weydiistaa ninba qayb buu u yahay ambiyaduna iyagaan bay mari jireen baa laweya marka haddii hanuun la rabo haddii duca la aqbalo la rabo haddii la badbaado la rabo laa bashar caadiya ah, walaa nabi walaa malag walaa insi walaa jin aimada inuu maran mooyadu xiran albaabadu uxiran yahay albaabadu laa yahtaduuna biayrina waay wakaa waxay rumaysnaayeen waa tiirka ugu weynoo aan khilaafba ka taagnayn bixaar anwaar mar kale juska sagaashan iyo afraad sabxada soddon iyo toddoba wuxuu ku leeyahay arkaanu اlbilaadi wa qudaat اlaxkaami wa abwaabu اliimaani manaaixu اlcaطaa'i aimadii buu la hadlaya waa ducaa la barya bikum inqaaduhu maxtuuma maqruunan famaa shayء minhu ilaa waantum lahu sabab wa ilayhi الsabiil falaa najaata walaa mafzaca ilaa antum walaa madhaba cankum yaa acyun allaahi naadira munaajaad baa la samaynayaa ilaahay baa la baryayaa in la barya la rabaa waxaa loo dhawaaqayaa aimada yaa allah la dhihi maayo baasha yaa jaylaani meeshay ka timid ee baas iyo jin iyo jaanku sheecawa halkana laga keenay baasho halkaas inooga soo dooshay wuxuu yidhi waxaa lagu baryayaa yaa arkaana albilaadi adduunka tiirashiisiyo axkaamta kuwii xukumi jirayo albaabadii iimaanka iyo alla rumaynto waxaa la isa siinayo kuwii bixin jirayo idinka bay badbaadadu ahaatay wax kastaba idinkaa sabab hoo keenay idinkaana jidka looga baxaa lama badbaado wax argagaxiye iyo dhib lagama badbaado idinka maahane wax badbaadin kara ma jiro meel laydinka aagana ma laydinka baxsan karo yaa ciinallaahi naadira intaa tilmaamaha yaa iska leh war meesha ilaahnimaa la qarinayaa dib baa laakiin munaasabad qaar lagaga sheegi doonaa marka intaas waxaan kusoo gabagabaynayaa caawa waa qaybtii hore diintii shiicada waxay ugu weynaaye aymadaa la sheegaya wa waase imisa aimada waa imisa la isku waafaqi waaye imisana isku waafaqi waaye kadibna waa kuwamana way isku waafaqi waayeen shadara madaray u kala baxeen riwaayaadkooda haddaad akhrido iyo kutubtooda kitaabba kitaabku ka horeeyey baad jahawareer ku arkay isku jahawareersan yihiin jahawareerkaa kuwa ka dambeeya baa in kaloo beenah iyo riwaayada intay ku daraan bay jidbixin samayn waxbay xal ka dhigi waxbay sawiranayaan saa inuu dhici doono zamanka muddo markii la joogo wixii wax ka duwan baa dhici haddana qoortaa la isla geli jahawareer wareer noo cusubaa bilaaban sidaan baa laisugu wareersanaa qolo waxay dhaheen waa toddoba qolo waxay dhaheen waa labiyo toban qolo waxay dhaheen waa saddex qolna waxay dhaheen tiro male waa saddex iyo toban baan leehay qolna waxay dhaheen tiraba male wahaa kada qolyaha tiro male zaydiyiya kuwa yidhine xaggaa mari qolada tiri waa toddoba waa ismaaciiliyada oo ismaaciil ibni jacfar bay ku istaageen mar hadduu aabbihii ka hor dhintay isagoon waxba guursanin imaam ka dambeeye ma jiray dhaheen halkaa baab iyo baabiye iyo abwaab iyo wakiil baa bilowday qolada waxay yidhaahdeen maya waa labiiyo toban labiiyo tobankii maxamed ibn xasan alcaskari markay soo gaareen tiradii way dhammaatay isaguna nin dhashayba ma aha uu dhuntay baa la daadna dhuumaal buu ku maqan yahay kun iyo laba boqol oo sano adhan buu dhuumaal ku maqan yahay meeluu ku dhintayna lama arag dee ma nool yahay wuu nool yahay yaa arka rag gaar soo arko awliyada iyo rooxaanta la soo shiro waay baasha meesha noga timida labaad wey qolo waxayna may saddex iyo toban waay intoo dhan riwaayaadkooda aad ku arkaysaa waxay yidhaahdeen laakiin waxay dhaheen horta bahasha in la qariyo wey waagii hore waa la qarin jiray wa fii usuuli kaafi wuxuu ka warinayaa can caliy ridaa juska labaad laba boqol labaatan iyo afar wuxuu kaga warinayaa wilaayat llaahi asarahaa ilaa jibriil ilaahay wilaayadan uu soo dejiyey jibriil buu hoos ugu sheegay wa asarahaa jibriilu ilaa muxamadin jibriil nabi maxamed buu hoos ugu sheegay oo dhagta uga saaray wasarahaa muxamadu ilaa caliyin nebi maxamedna cali buu dhegta u saaray wasarahaa caliyun ilaa man shaaa allah cali ilaahay ciddii ilaahay doonay buu u saaray uma antum tudiicuuna dalik idinkuna arrintii baad fidinaysaan oo banaanka ka sheeg sheegaysaan man amsaka xarfan samicahu man iladii amsaka xarfan samicahu ninkii xaraf qabsadana imaamku waa maqlayaa halkaa markii horey maraysay imaamyada labiyo tobankaa cali waxa ka dambeeya lama aqoonin uma asarahaa caliyun ilaa man shaaca bay ahayd ilaahay baa kor ka waxyoode ma ahayn cali baa ninkuu doono dhagta u saaray bay ahayd oo haddiiba wax ilaahay soo dejiyaya oo jibriil loo soo dhiibay jibriil nabi maxamed u sheegay muslimka maxaa looga qarin haddayba tiirka diinta nabi maxamed lala soo diray u weyn tahay muslimka maxaa looga maxaa looga qarin oo cali keliya dhagta loogu saari maxaa caliga herda loogu saaray qur-aankii waa la sheegay salaadii baa la sheegay soonkii baa la sheegay kuwii ka yaryaraa baa la sheegay iyada maxaa loo sheegi waayey su-aashaas halkaa inoogu xajiya jawaabtay bixiyeen markaan imaamada ka dhammaanaan u sheegi doonaa u tegi doonaa iyaga jawaabtooda waa la sheegay wey qur-aan soddon jus-ana lagu sheegay laakiin qur-aankii waa la cunay ari baa la siiyey wey oo qur-aanku intan maaha oo qur-aanku lixda jus buu ahaa soddon baa maqan oo xaggay ka maqan tahay maxaa kamida tusaalayo markaan qur-aan hadlayna u doonaa oo haddiiba qur-aanka lagu sheegay asarahaa ilaa caliyin maxaa keenay cali buu dhegta u saaray maxaa keenay midda labaad labiiyo tobankan waxibaa wada sheegay aada leedihiin maxaa sababay wa asarahaa caliyun ilaa man shaaa allahu cid ilaahay doono weliba hashuma bislaanin beenta la karkarinayo mima soo bislaanin be meel bay maraysaa halkaa kuwaa ku dari doono inta dambe israacin doona qaar ka mida ah waxay leeyihin riwaayaat fii rijaali lkashi sabxada saddex boqol todobaatan iyo saddex waxaa ku qoran aimadooda qaarkood in laga wariyey saabicunaa qaa'imuna qaa'imka imaamka ee dhuuman doonee la waayi doonaaye waa ka toddobaad labayo toban mee baasho toddoba waay waana madhabka ismaaciiliyadu ay qaadato waxay yidhaahdeen caliy bni abi aalib kow dheh xasan ibni caliyinna laba dheh xusein ibni caliyinna saddex dheh caliy bni xusein zaynalcaabidiinna afar dheh moxamed ibni caliyin baaqirna shan dheh jacfar ibni moxamed isaadiqna lix dheh ismaaciil ibni jacfarin toddoba ku dheh bay yidhahdeen ismaaciil ibni jacfar aabihoo nool buu dhintay ma dhimanin uu dhuntay kuwa kale u dhintay ogol yihiin baatarihi badaalilaahi fii ismaaciila maa lam yabdilow fii hayri halkaasay shiicada ismaaciiliyada iyo kuwan kale shiicadan kale itnaa cashirid ku kala jabeen ismaaciiliyadu halkii ismaaciil bay istaageen waxayna dariishadeen afarkoodan ay leeyihiin ee kashifi rijaaligu ku warinayo saabicunaa qaa'imuna qaa'imka iyaga soo daahiri doonee la waayi doono sheekadu sheekala been la sameeye weeye ka toddobaad wey kutubtoodii bay ku qoran tahay rijaalulkashina waxay dhaheen awsaqi kutubi rijaal kutubta ragga laga qoray kan ugu fiicanee shiica leedahay waa ee kanaan ku qoranaysaa la yeelaa ismaaciiliyadiina waa ku dhegto ka toddobaad sooma ahayn ismaaciil weeye marka aabbihoo nool buu dhuntay muusena ma aha kuwa ka dambeeyana imaamya maaha kala jabka halkaa weyn uu ka dhacay markay arrintii badatay qolyihii maya muusa muusa muusa alkaadin baa imaama gadaashii jacfar muuse alkaadim ba ah ilaahayna wuxuu moodayey jacfar ismaaciil inuu noolaan doono oo saasuu ugu talagalay aabbihii kadib imaam inuu noqdo marka waxaa ku soo baxdousan ilaahay kuba talagelin jacfar aabbihii oo nool inuu dhiman doono marka ilaahay waxaa u cadaatay inuu jacfar uusan imaamkii xigay ahayn muuse u wareejiyey bay dheen caqiidatulbadaagaa kusoo bilowday waay badaa lilaahi fii ismaaciila maa lam yabdulow fii hayri ilahay halkaa waxaa kaga soo baxay waxaan wax iyada lamid oo kalaba aynan qabsanin maxaa yeelay diintaba imaamnima ugu weyneyd ilaahayna suu ku talagalay si uusan filaynin baa kusoo baxday yihaahdeen wuxuusan ogeyn baa ka daba yimid beentay sheegeen si loo xaliyo ilahay baan wax ogeyn ama isbedelay in la yidhaahda wey waa kaa soo marnay hadda agga awsaar weliga wxood agga ilaahay u tuur wxood agga nabiga u tuur wxood kan xaqxun agga waxygu u tuur waayo iyaga waxoodu waa in mudmud iyo sax laga soo saaro waxay noqotay arrintii xal in loo helo sahaabicunaa qaaimunaa imaamyadaa laga wariyey inay dhaheenna waan ognahay innagana labiyo toban baan rumaysannahay masalada waa in meel la saara sheeko kalaa la alifay fii rijaali kashi saddex boqol toddobaatan iyo saddex saqo todobaatan iyo afar ba waxaa ku qoran can abi daawuud ariqi wuxuu yihi qultu liabilxasan aridaa waxaan ku idhi juciltu fidaaka hala igu kaafurtee inahu wallaahi maa yaliju fii sadrihi min amrika shayun ilaa xadiian samictuhu min durayxin yarmiihi can abi jacfarin arrintaadii imaamnimadaada wax shaki ah kama qabo markii hal arrinun durayx ka maqlay durayxna abu jacfar imaam kaa horreeye uu ka wariyey taasaa igu taagan oo aan liqilaahi halkaa ii fadhida wuxuu yidhi qaala lii wamaa huwa oo maxay tahay buu yidhi qaala samictuhu yaquulu saabicunaa qaa'imunaa ka toddobaad baa imaamka qaaimkaa noqon doona haddii ismaaciil laga dhigi waayo muusa toddoba laga dhigo caliyu ridaa baa ka dambeeyey adigu kii sideedaad baa tahay ka toddobaad bayna ku eg tahay buu leeyahay seen imaam inaanadaadii sideed inayn gaadho taasaa shaki badani gelinaysa wax kale kama shakisnin qaala wuxuu ihi sadaqta run baad sheegtay adugu inaad arrinkaa maqashay wasadaa durayxun ninkaad ka maqashayna waa runtii abu jacfar waa yidhi wasadaqa abu jacfarinna waa runtii cajab badana adu been maada sheeginoo waad maqashay dureyxna been ma sheeginoo wuu maqlay abu jacfarna been ma sheeginoo ka toddobaad baa qaayimkii ah laakiin fasalkeedaadan garanin waay fasalkeedaa kuu khaldan haye wuxuu yidhi buu yidhi fazdadtu wallaahi shakan ninkii wuxuu yidhi intaa markuu yidhi shakigii baa igu simbatay wixii baa buu yidhi war waa beentii dureexin u dhuufinayay uma qaala yaa daawuud bna abi khaalid daawuud iraqigii daawuud ibn khaalid baa la yidhaahdaae wallaahi lowlaa ana muusa qaala lilcaalim muuse hadduusan ku dhihin ninkii khadir ahaa caalimkaa markuu u tegey satajidunii in shaa allahu saabiran inaan sabraad iga heli doonto haddii alla yidhaahdo maa sa'alahu can shay waxamuna waraysteen uma baahdeenoo kashfi baa loo fadin lahaa waxa waqodo haddana u sameeyey wakadalika abu jacfarin lowlaa an qaala in shaa allah hadduusan dhihin lakaana kamaa qaala abu jacfar waxaad ka tagteen saabicunaa qaa'imunaa in shaa allahu buu yidhi baa ka maqnayd in shaa allahu hadduusan dhihin toddobaday ku ekaan lahayd laakiin insha allahu buu yidhi ilaahay baa doonay haddana toddobadii inuu ka badiyo ziyaadiyo ay dib kala qumanaatay fasilka ma aragta caqiidatulbadaagi baa halkan na shaqaynaysa weli ilaahay baa saa u waxyooday toddobadaa inay ku ekaatay ahayd insha allahu markuu yidhi baa ilaahay dib kala qumanaatay inuu toddobada ka badiyo oo sideedaad usoo kordhiyo saasaan sideedaadkay ku noqday baashu waxaa weeye toddobaday ku dhammaan lahayde ilaahay baa isbedelay waay wixii xun baxaaho waay dadkani xataa dad ilaahay qadarintiisii iyo ixtiraamkiisii wax weyn la ma aha markii been la sheegay iyo jahli soo baxo xagga ilaahay u tuur waay qab xaggaa usii tuur intii annagu aan been sheegi lahay ilaahay baa isbedbedelay dheh waay wa aimadii labiyo tobanka ahayd waxaa lagu gaadhsiiyey lafteeda in ilaahay xaggaas la yidhaahdo la aflagaadeeyo aimadaa labiyo tobanka baan ereyga kelimadaa u dambaysa oo ah aimadaa tiradaa lagu koobayay iyagu kuwa labiyo tobanka ah een ka hadlayno hadda ee kuwa yaman hadda ka dagaalamaya ee kuwa lubnaan jooga ah ee xisbullaahi ah ee kuwan ciraaq jooga ah ee kuwan iiraan ah ee kuwan bakistan iyo ka jira ah itnaa cashariyaa la yidhahdaa imaamiyaa la yidhaahdaa waxay leeyihiin imaamka koowaad waa cali bn abi aalib ka labaadna waa wiilkiisii xasan ibni caliyin ka saddexaadna waa wiilkiisii labaadee xusein ibni caliyin saddexda radi allahu canhum ardaa ka afraad xusein baa dhalay intaa wixii ka dambeeyey xusein bay ku ekaatay midba midkuu sii dhalo sida boqortooyadii waahay marka ashu systemki boqortooyada weeye ninba wiilkuu dhalo wiilashiisi weliba kan ugu weyn baa iskale haddaan wax ka daba imanin xusein waxaa ka badhaxlay dhaheen wiilkiisa cali bn xusein zayn acaabidiin isna waxaa ka dhaxlay muxamed ibni caliy bn xusein albaaqir ninka la yidhaahdo muxamed ibni caliyna waxaa ka dhexlay wiilkiisa jacfar ibni muxamed oo asaada ku magac dheer jacfar ibni muxamed waxaa ka dhexlay wiilashiisa kii yaraa oo muuse bni jacfar muuse alkaadim loo yaqaan baa ka dhexlay markii ismaaciil duqoo nool u dhintay ismaaciil oo ka weynaa halkaana lagu kala jabay muuse bni jacfar waxaa ka dhexay wiilkiisii cali bni muusa oo cali bni muusa cali ridaa la yidhaahdo cali ibni muusa waxaa ka dhaxlay wiilkiisii muuse bni caliyin aljawaad maxamed aljawaad muamed muxamed ibni caliyin baa la yihahdaa aljawaadna waa ku magac dheerya muxamed ibni caliyinna waxaa ka dhexlay wiilkiisii cali ibni muxamed alhaadi cali ibni maxamed alhaadina waxaa ka dhexlay wiilkiisii alxasan ibni caliyin alcaskari xasan ali caskarina waxaa ka dhaxlay wiilkiisii muxamed ibni xasan alcaskari oo la waayey laba boqol iyo lixdan hijradu markay ahayd hadda kun afar boqol soddon iyo toddobaan ku jirnaa laba boqol iyo lixdan ka go imisaa soo ha imisaa ka soo kun iyo afar boqol laba boqol ka go kun iyo laba boqol lixdan ka go kun hal boqol iyo soddon iyo toddoba ku dar toddobaatan iyo toddoba dhe kun hal boqol toddobaatan iyo toddoba sano ka hor baa la waayey welina waa la raadinayaa inuu nool yahay masalada ninkaa maqan iyo raadintiisa iyo heerka ay tahay waa cashirkeenna habeen dambe ah iyo masaa'il kaleoo la xidhiira caqiidada qaybadeeye imaamka muntadarka ee la taga laabaha laysu garaaciyo yaa ayuha iyo masaa'ilkii ka dhashay ee baabka iyo anunbaa arki kara iyo waraaqaha saxiixan ee la keenayen isaga ma arki kartid annagu baa soo aragno awliya arbacadii shirtay oo kaleetahayo insha allahu tacala bay dhamaan u tegi doonaa xawalkaasa ku gabagabayna subxaanaka allah bxamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka